bismi illaahi araxmaani iraxiim casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda laba boqol toban iyo sagaal oo suuratulbaqara ka mid ah ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga soo warramay casharkeenna hore aayadii ugu dambeeyey nimankii saraayada ahay xukunkoodii ayaa ilaahay noogaga soo warramay marka markii waxaa weeye ay daniyeen haddii ay ismi ka nabad galaan inaan sawa u xasilayn ayaa ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala kuwa rumeeyey ayuu dhahay ilaah iyo rasuulkiisa oo haajiray oo waddankoodii ka soo haajiray ilaahay jidkiisana ku jihaaday liiclaa'i kelimatillaahi kuwaasu way rajaynayaan naxariista alla way rajaynayaan allana waa mid kafuur raxiima ah ayuu dhahay ilaahay aayadda aynu meeshaan ka gelayno waxaa looga warramayaa khamrada axkaam ku tacalluqaysa ayaa looga warramayaa iyo maysirka oo qimaarka ah ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala yas'aluunaka waxay kaa su-aalayaan sayidka maxamedka ahow can alkhamri khamriga ayay kaa su-aalayaan iyo walmaysiri qamaarka ayay kaa su-aalayaan maa xukmuhumaa ayay kaa su-aalayaan labadaas xukunkoodu waa maxay qul waxaad u tiri ahow dhah ilaahay fiihimaa khamrada iyo maysirka ismun dembi ayaa ah kabiirun oo weyn wa manaaficu manaafic ayaa ku sugan linnaasi dadka uu u sugan wa ismuhumaa dembigooda ka dhalanaya ayaa si akbaru weyn min nafcihimaa nafcigooda ka weyn haddana ilaahay ugu yidhi wayas'aluunaka waxay kaa su-aalayaan maadaa ma ladii midka yunfiquuna ay nafaqaynayaan waxa ay bixinayaan qadarkiisa qul waxaa u tiraahawdha ilaahi alcafwa midka dheeraadkaa nafaqeeya oo bixiya kadalika sidaasoo kalowdha ilaahay sida axkaamtaas ilaahay idinkugu soo caddeeyey yubayinullaahu alla waa caddaynayaa lakum idinka al aayaati aayadaha lacallakum inaad tatafakkaruuna aad fikirtaanow dha ilaahay fi dunyaa adduunyada amarkeeda iyo wal aakhirati aakhira amarkeeda aad ka fikirtaan ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu noogaga warramayaa dhowr su'aalood ayaa ilaahay ka warramaya subxaanahu wa tacaala oo nabiga calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisa ay weydiinayaan waxaa marka hadda ugu horeesha su-aasha oo waxa weeye nabiga calayhi salatu wasalaam laga su-aalaayo khamrada iyo maaragtay maysirka oo qamaarka la yidhaahdo xukunkoodu waxa uu yahay ayaa nabiga laga weydiinayaa marka hadda saa'ilkaanu waxaa la sheegay inuu ahay sayidinaa cumar bin alkhadaab radiallaahu canhu iyo maaragtay sayidinaa mucaad ibnu jabal iyo jamaaco kale oo saxaabada ka mid a ah waxayna dhaheenaa la yidhi ina alkhamra walmaysira yudiicaani alcaqla walmaala faftinaa fiihima waxay yidhaahdeen rasuul allow khamrada iyo qamaarku caqliga way layacayaan maalkana way layacayaan ee noo jawow ayay yidhaahdeen wixii markaasi xuunkood uu yahay marka warkii haddii lasii bayaaniyo waxa weeye khamrada zaminkii nabigeenna calayhi salaatu wasalaam waxaa kusoo degay baa layidhi afar aayadood ayaa kusoo degtay khamrada waxaa kusoo degay afar aayadoodaa layidhi aayadda ugu horaysa waxa weeye maki ayay eheed oo makay ku degtay waxaana ugu tegi doonaa haddii ilaahay yidhaha suuratu naxli waxayna ku tusinaysaa aayaddaasu khamradu inay xalaal tahay tusinaysaa waxaana weeye ilaahay qowlkiisa wa min samaraati nakhiili walacnaabi tattakhiduuna minhu sakaran warisqan xasanan ow ilaahay waxaa ka mid ahowdha ilaahay timirta simaarteeda iyo waxa weeye cinabka ah, ilahi wuxuu yihi subxaanahu wa watacaala timirta simaarteedaw dha ilaahay iyo cinabkow dha ilaahay waxaad ka samaysanaysaan wax lagu sakraamo iyo risqi xasana marka hadda huwa risqan xasanan ayaa la yidhi aayaddaas marka la fiiriyo waxaa layidhi xilligay ku tusinaysaa waana makiyo suuraddaasaa makiya weeye aayaddaasaa marka ugu horaysaa yidhi wax khamra xuunkeeda kusoo dega kabacdi waxaa la yidhi sayidina cumar bnu khadaab iyo mucaad ibnu jabel iyo rag kaloo saxaabada ayaa nabiga calayhi salaatu salaam khamrada ka su-aalay markii nabigu calayhi salaatu salaam marka uu ka soo hijrooda oo madiine u yimiday ayay su-aaleen baa la yidhi xukunka khamrada waxaa soo degay baa la yidhi yas'aluunaka cani alkhamri walmaysiri aayadda hadda aynu meeshaan ka gelayno oo suuratulbaqara ka mida ayaa soo degtay baa la yidhi marka aayaddaanu khamrada ma xarimayso laakiin sida ilaahay hadda loo sheegaayo in waxa weeye manaafic ay leedahay oo dadka nacfi ugu sugan yahay laakiin dhibkeedu uu badan yahay ayaa ilaahay waa warramayaa laakiin taxriim oo markaasi waxa weeye batasana kuma jiraa la yidhi marka aayaddaa markay soo degtay waxaa layidhi dadki qaarna way cabeen qaarna waa iska daayeen ba layidhi ayagoo ka cabsanaya fiihi maa ismun kabiirun taas weeye sidaa markay arrintu joogtaa yidhi saxaabiga la yidhaahdo cabdiraxmaan ibnu cawf ayaa wuxuu sameeyey maalin dhacaam ayuu sameeyey martiqaada oo wuxuu u sameeyey libacdi asxaabihi yaa layidhi rag asxaabtiisa ayuu martiqaad u dhigay baa layidhi martiqaadkii markuu u dhigay wixii dhacaam ahay markii la cunay ayay khamradii cabeenaa layidhi marka saas markay dhacda waxaa soo xaadirtaa layidhi salaaddii maqribka ayaa gashaa layidhi marka nin ayaga ka kamida ayaa imaam u noqday waxaana la sheegay ninkaasu bacdu riwaayaat inuu sayd cali u ahay markaasu wuxuu akhriyey baa la yidhi faatixadii bacdigeeda qul yaa ayuha alkaafiruun ayuu akhriyey asagoo laadii oo dhan ka tegaayo dhahaya qul yaa ayuha alkaafiruuna acbudu maa tacbuduuna weeye asagoo saasuu akhrinaa laada dhan ka wada tegaayo weye ilaa aakhiri suurati uu saas yeelay maxaa yeele waa khamraysan yahay khamradii waa caalliga ka qaaday markaasi waxa weeye macaanidii iyo macnihii iyo xuruuftii maaragtay suuraddii oo dhan ayuu bedelayaa yidhi markaasaa waxaa soo degtaa la yidhi aayaddaynu ku tegi doono suuratu nisa ugu tegi doono yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqrabu salaata wa antum sukaara dadka muuminiinta ahow salaada u dhowaana adinkoo sakraansan aayaddaasaa soo degtaa la yidhi aayaddaas iyaduna waxay xarimtaa layidhi khamrada waktiga oo maaratay salaada la dukana awqaatu salaad laakiin inta kaleentood ma aysan xariminaa layidhi markay heerkaas joogto oo saddex la joogo ninka la yidhaahda cidbaan ibnu maalik ayaa isaguna wuxuu sameeyaa la yidhi dhacaam martiqaada ayuu jamaaco saxaabadiisa ka midahu u sameeyaa la yidhi raggaas marka waxaa ku jira yidhi saxaabiga la yidhahda sacad ibnu abi waqaas ayaa ku jira layidhi dhacaamkii ayaa la cunay baa layidhi khamradina waa la cabay kolkaas ayaa waxa weeye dadkii waxay galeen inay isu faanayaan oo ashcaar ay isku tirinayaan oy ku inshaadayaan ayay bilaabeen ba layidhi maxaa yeelay waxyaabahan muskiraadka ahu waxay dhaliyaan dadka farax iyo waxyaabo oo markaasi hawaa'iyahay ku dhaliyaan marka waxa weeye sacad ayaa wuxuu ku inshaaday baa layidhi qasiido ou ku ammaanayo qoomkiisa qabiilkiisa uu ku ammaanayo ansaarta kaleentoodna uu ku caayaayaa yidhi marka waxa weeye nin maaragtay ah ayaga ka mid a ah, ayaa sacad dakhay baa layidhi sacadaa daqar lagu dhuftaa layidhi ilaan dadki waxa weeye dad caadiya ma ahayn arrintaasaa marka nabiga calayhi salaatu wasalaam loo kor yeelay oo la gaarsiiyo saasaa dhacdaa layidhi sayidinaa cumar bnukhadaab oo mar walba lisaankiisa xaqa ilaahay waafaji jiray ayaana nabiga la joogaa layidhi calayhi salaatu wasalaam markaasuu dhahay sayid cumar allaahuma bayin lanaa fi lkhamri bayaanan shaafiyan u dhahy ilaahu khamrada bayaan oo cad oo na shaafiya ilaahu noogu samay ayuu dhahay khamradu weli dhibaato aynagu haysaa markaasaa ilaahay wuxuu soo dejiyaa layidhi aayatulmaa lmaa'ida ayaa ilaahay soo dejiyey oo maaragtay yaa ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru walmaysiru walansaabu walaslaamu rijsun min camali shaydaani fajtanibuuhu lacallakum tuflixuuna ilaa laga gaaraayo fahal antum muntahuuna qur-aanka waa taqaaniine aayaddaasaa marka soo degtay oo si si maaragtay ah go-an u xarimtay oo aan gadaasheeda waxaa weye wax dambe laga raadinayn markii fahal antum muntahuuna ilaahay aayadda intaas la gaarsiiyey oo aayaddaasi ay soo degtay waxau dhahaa la yidhi sayidina cumar bnu khadaab intahayna yaa rabbi ow dhah rabbiyow waan ka joogsanay khamrada ayuu dhahay maalintii marka aayaddaas soo degaysay maalin weyn ayay muslimiinta uheedaa layidhi maxaa yeele khamradu waxau dhahay nabigu calayhi salaatu salaam alkhamru umulkhabaa'is ou dhahay khamradu waxa weeye wax kasta oo khabiisa ayada ayaa hooye u ah maxaa yeele qofku markuu khamro cabo wax kasta oo dembiya waa gelayaa waxbuu dilayaa waa zinaysanayaa waa caytamayaa wax kasta oo faaxisho ah wuxuu ka leexanaya ma lah ayaga ayaa markaas shay walba saldhig waaweeye marka hadda khamre markii la yidhaahdo waxaa la yidhi waxaa la yidhahdaa khamriga kullu maanicin hayaba alcaqla la yidhi wax kasta oo maaragtay yaa qoyan oo caqliga bedela oo caqliga maaragtay yaa lumiya ayaa khamre la yidhahdaa walow min gayri maailcinabaa la yidhi cinabka biyihiisa waxaan ahayn bah laga sameeyaa la yidhi khamrigu waa nijaas baa la yidhi qofkii markaasi khamre cabane xad ayuu iska leeyahay oo xuduud ayaa ku soo aroortay khamrigaasu ha yaraado hase badnaaday weye xataa bacdulmaalikiya aad yo aad ayay ugu madax tiiriyeen ee maaragtay xaddiisa oo waxay markaasi waajibiyeen baa la yidhi qofkii markaasi waxa weeye in maaragtay a cirbad lagu mudo jirkiisa oo jirkiisa lagu soo dhuuqo waxa weeye maaragtay sidaasna la yeelo oo saas loo cadaabo weye alxaasil waxaa la yidhi maa-ulcinab wixii laga sameeyo waa nijaas baa la yidhi qaliilkiisa iyo kasiirkiisune waxa weeye waa xaaraan baa la yidhi muskir ha ahaado ama yowsan ahaanine qofkii cabaano waxa weeye waa la xadayaa ijmaaca culummadoo dhan oon laysu kalaafsana waa middaasaa yidhi laakiin waxa weeye wixii cinab qeyrkiis laga sameeyo oo maayicaadka kaleentooda waxyaabaha waxa weeye la garaaco ama waxa weeye la qamiiriyo ayaguna waa sidaasaa la yidhi a'imada saddexdaa saasay qabaan iyo bacdu alxanafiya la yidhi oo imaamu abu xaniifa ayaa wuxuu leeyahay wixii markaasi ma cunab aan ahaynin waxa weeye xadu ka laazimi maysa ayuu leeyahay laakiin waxa weeye aimada saddexda sida maaragtaya imaamu maalik maaliki iyo imaamu shaafici iyo imaam axmed ibnu xambal iyo xataa bacdu lmaaliki xanafiya xanafiyada xataa qaar ka mid a ah waxay qabaan inay ayaduna waxa weeye wixii markaasi aan ahaynin maa aan ahayn oo saa'irulma'icaada in ayaguna waxaa weeye khamro ay yihiin kunay xugu noqonayaan weeye culimada barkood waxay yidhaahdeen ee maaragtaya ma xaaraan ahay yidhaahdeen wixii markaasi waxa weeye maaulcinab aan hayn waxay yidhaha xaaraan maahan ilaa qadar muskira in laga cuno mooye laakiin qadar oo muskira haddii laga cuno xaaraan buu noqonayaa waxaa marka hadda laga warramay haddana waxyaabaha jaamidaadka ah oo muskirka ah ayaa laga warramay oo qalalan sida waxaa weeye masalanba xashiishkoo kale kaasoo waxa weeye caqliga beddelaya sida xashiishka iyo afiyoonka iyo gunjiga iyo daatuurada iyo waxyaabaha noocaasa ayaa ayagana waxa weeye laga warramay horta ayagu waxa weeye waa daahir baa la yidhi ilaan waa shay jaamidehe ayaga waxaa xaaraamaya culimmadu yidhaahdeen qadar caqliga baabi'iyo caqliga taqyiibiya in laga cunaa xaaraan way yidhaahdeen laakiin hadda xuduud ma keenayaan waxaa la yidhi xuduud ma keenaayaan waxay keenaayaan tacdiir bay keenaayaan maxaa yeele xuduuddu waxay kusoo degtay khamraday kusoo degtay wixii marka sidaasoo kaleentood ah haddii waxa weeye qadar laga cunaayo oo waxa weeye keenaayo sakraan haddayba sakraan qadar keenaaya laga cunaayo waa xaaraan baa yidhi haddana waxa weeye xuduudooda waxay noqonaysaa xuduud keeni maayaane tacsiir bay noqonaysaa la yidhi marka hadda qolo walba siday wax ka dhigataahoo dad ayaa waxa weeye haddii dadka ay ku arkaan shayga eh, muskirka ah oo waxa weeye sida xashiishka iyo wixii lamida inay wax dilaan oo dadka ay ku dilaan sidii dowladaha qaarkood ay wax dilaan ay keenaan marka hadda taas waxa weeye nidaam ayagu samaysay mooyaane shaygu mar hadduusan khamre uusan haynin xuduud ma keenayo laakiin waxa weeye tacsiir waa keenaya xaddi marka tacsiirna waxa waaye waxaa laga hoos marinayaa adna alxuduud ayaa laga hoos marinaya oo soddon iyo sagaal wixii ka hooseeya ayaa markaa oo tacziira ayaa lagu dhufanayaa qofkaas marka hadda wixii markaasi jaamidaada horta xukunkooda saasoo noqonayaa layidhi khamrana hadda waa sida aan soo sheegnay maysirku isagu waxa weeye waa caadiyo asagu waxa weeye qamaarku waa xaaraan weeye marka hadda qamaarka waxay culimmadu yidhaahdeen shay haddii waxa weeye la samaynaayo asi xoola lagu kala qamaarka waxaa wax xoola lagu kala qaataa la yidhaah haddii waxa weeye la iska cayaaraayo sidii maaragtay jarada iyo turubka iyo waxyaabaha noocaasa haddii waxaa la yidhi wakti salaadeed oo kulumaayo amase waxa weeye meeshaas kalaam faaxish oo xaaraam in la iscaayo ama wax layska iska sheegay imaanayso ayaguna xaaraan bay noqonayaana layidhi haddii waxa weeye salaado aysan ku tegayn wakti ku la yacmayn cibaado faral ah waxnaan markaasi dembi iyo lagu kulmayn oo muxarama markaas waxay noqonaysaa layidhi karaahi bay iyaguna noqonayaan hadda marka waxa weye ilaahay wuxuu yidhi yas'aluunaka waxay kaa su'aalayaan can alkhamri khamriga ayay kaa su'aalayaan iyo walmaysiri qamaarka ayay kaa su'aalayaan aalayaan xukunkooda qul waxaa u jira hawdha ilaahay fiihi maa labadaas isiskiintooda ismun dembi ayaa hawdha ilaahay kabiirun oo weyn ayaa hawdha ilaahay wa manaaficu manaafic ayaana ku sugan hawdha ilaahay linnaasi dadka ugu sugan dadka manaafic ayaa ugu sugan oo lado iyo farax ayaa ku sugan oo waxa weeye khamrada waxay ka helayaan ee lada iyo faraxay ka helayaan wa manaaficu manaafic ayaa linnaasi dadka ugu sugan khamrada waxaa la helayaa macaansi iyo farxada laga hela la yidhi waxa weeye qamaarkana isaga waxaa ku sugan isaabatu lmaai isaabatulmaai lmaali bilaa kadin ayaa la yidhi isagana maal ayaa lagu asiibayaa dhib la-aan maxaa yeele qofku wax yar ayuuna meel dhigto intaasoo maalow ku qaadanaya labadooduba xaaraan weeye wa manaaficu manaafic ayaa linnaasi dadka ugu sugan wa ismuhu dembigoodow dha ilaahay ka dhalanaya oo mafaasida ka dhalanaysa ayaa adbar dha ilaahay min nafcihi maa nafcigooda ka weyn laga helayow dha ilaahay marka saa aruu soo sheegnay aayaddan markay soo degtay dadka qaarna way cabeen qaarna way ka joogsadeen ilaa waxa weeye aayatulmaa-ida looga xarimaa layidhi ilaahay wuxuu yidhi haddana subxaanau wa tacaala khamrada iyo qimaarkii su-aashoodii halkaas ayaa looga baxay wayas'aluunaka waxay kaa su-aalayaan ayuu dhaha haddana ilaahay maadaama aladii midka yunfiquuna ay bixinayaan waxa ay bixinayaan qadarkoodu waxa uu la egyahay ayay kaa su-aalayaan qul waxaa u tiri hawdha ilaahay alcafwa alcafwa haddii markaasi wowda la kordhigo waxa weeye shay maaragtay muqadara ayaa lagu nasbinayaa oo waxaa lasoo qadarayaa ficil weeye anfiquu alcafwa leeyahy markaas anfiquu bixiya ayuu dhah ilaahay ayaa ku qadaran alcafwa shayga dheeraadka alfaadil can ilxaajati weye waa xaajadiina ka dheeraadkaa bixiya weeye waxaad u baahantihiinna ha bixina oo naftiina iyo owlaadiinna aad layacdaan weeye alcafwa mas haddii kalentoodo alcafwu la yidhaahdo waxaa weeye markaasi waxaa lasoo soo qadarayaa mubtade ayaa ina lasoo soo ayaa khabar laga dhigayaa oo waxaa la leeyahay huwa kaas aad bixinaysaanu alcafwu waa midka dheeraadkaa weye lamiir oo markaasi mubtadaha soo qadaraysaa alcafwu waa midka dheeraadkaa weye kadalika sidaasoo kalow dha ilaahay kamaa buyina lakum maa dukira kaa lasoo sheegay sida laydinkugu caddeeyey ayaa yubayinullaahu alla uu caddaynayaa lakum idinkow dha ilaahay al aayaati aayadaha u idinkugu caddaynayaa lacallakum inaad tatafakaruuna aad fifikirtaanow dha ilaahay fi dunyaa fii amri dunyaa adduunyada amarkeeda aad ka fikirtaan amuurudunyaa waa laga fikirayaa iyo wal aakhirati aakhirada umuurteeda fata'khuduu bilaslaxi weye fata'khuduuna bilaslaxi midka markaa maslaxada badanne oo wanaagsan aad qaadataan weeye haddana ilaahay wuxuu yidhi wayas'aluunaka waxay kaa su-aalayaan asxaabtaadu canilyataama agoontay kaa su-aalayaan agoonta iyo waxyaabaha xarajka ahy kala kulmaayaan sha'nigooda ayay kaa su-aalayaan maxaa yeela waxay leeyihiin haddii ay wax la cunaan waxay ka baqaayaan inay dimbaabaan haddii maalkooday u fogeeyaan carruurta ayagana ay fogeeyaanna carruurtii baa la yacmaysa agoontaa oy goonida dacaam ugu sameeyaan carruurtuna way layacmaysaa ayagana dhibaato ayaa uugu sugan marka wayasaluunaka canil yataama intaana u gelin sabab nusuulka ayaa wuxuu ahay baa layidhi markii ay soo degtay in aladiina yaakuluuna amaala alyataamaa dulman inamaa yaakuluuna fii buduunihim naaran wasayaslawna saciira aayaddaasoo suuratu nisaa ugu tegi doono markay soo degtay kuwa maalka agoonta cunaaya dulmiku cunaaya calooshooda muggeedoo naar ayay cunayaan naarna way gelayaan saciira ayuu dhah ilaahay aayaddaa markay soo degtay ayaa kurba weyn ku dhacdaa layidhi dadkii awliyaa ul aytaam ahay oo carruurta agoonta owliyada u ahay arrintaasay marka nabiga calayhi isalatu salaatusalaam u sheegteen markaasay waxay yidhaahdeen ilaahay rasuulkiisiiyow haddii waxaa weeye aan wax ku darsanno carruurta fa bidaruurati waxaa daruuradu keenaysaa in markaasi shay aan ka cunno maalkooda haddaan iska dheeraynane waxa weeye mashaqo ayaa agoonta ku dhacaysa dadka awliyadoodaana mashaqaa ku dhacaysa saa wax la yeelaya markaasaa ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala waxau dhahay allah subxaanahu wa tacaala qul waxaa u tiri ahow ilaahay sayidka maxamedka ahow islaaxun u hagaajin oo lahum maalkooda loo hagaajiyo agoonta weeye maalka oo loo siyaadiyo haddana waxaa weeye iyo mudaakhalo ayaga la dhex galo maalka tanmiyadiisa waxaa weeye in haddii masalanba lacag iyo waxay yihiin in tijaaro iyo wax loo geliyo oo loo siyaadiyo ayaa la rabaa maxaa yeele maalka agoonta hadduu meel iska yaallo oo saad walba xowl kusoo wareego haddii waxaa waxyaabihii laga zekeyahay iyo zeke ayaa laga rabaa zekada ayaa baabi'inaysa rasuulkeenna calayhi wasalaam wuxuu dhahay maalka agoonta u ziyaadiya ayuu dhahay oo wax uu sameeya tijaaro iyo mucaamalo u geliya a si ayna maaragtay zekadu aysan u cunin marka ilaahay wuxuu yihi islaaxun uu hagaajin oo lahum ayaga loo hagaajiyo ayaa khayrun khayr badanow dha ilaahay a min tarki daalika weye kaas in laga tago wa in tukhaaliduum haddaad isku dheehatiin oo waxa weeye nafaqadiina iyo nafaqadooda aada isku darsataan fa ikhwaanukum walaalihiinni weyow dheh ilaahay wa in tukhaaliduun haddaa isku darsataanne fa ikhwaanukum waa walaalihiinow dheh ilaahay oo diinta ayaad idinkayo agoontuba walaalo aad ku tihiin wa min sha'ni alakhi yaa laga wadaa walaalka sha'nigiisuna waxaa weeye an yukhaalid akhaahu weye walaalkiisuna wax ku darsada weye marka waxaa laga wadaa taas waa iska leedihin wallaahu allana ayuu dheh ilaahay yaclamu waa og yahay almufsida midka mufsidka ah oo fasahaadinaya maalka agoonta fasaadinaya oo mukhaaladadaas uu wax ku darsanayo ku fasaadinaya min almuslixi midka hagaajinaya ayaa alla ka og yahay marka ilaahay mid walba waa jaasinayaa muslixana ilaahay islaaxiisa u ku jaasinayaa mufsidkana ilaahay usaadkiisa u ku jaasinayaa hadda ilaahay markuu leeyahay wallaahu alla yaclamu waa og yahay almufsida midka mufsidkaa ah min almuslixi waxa weeye ilaahay wax walba ogaalkood waa isugu mid laakiin waxa weeye digniin weeye laysu digaayo qofka mufsidka ayaa loo digayaa in ilaahay subxaana wa tacaala uu ka warqabo ayaa loo digayaa sida muslixa looga warqabo walow shaa allaahu alla doonaa doonaawn ilaahay ma uusan doonine lacnatakum allah waa idin mashaqay lahay dhalla yaqa calaykum wey ilaahay waa idinku celin lahay amuurta maxaa yeela mukhaaladada ayaa ilaahay idinka xarimi lahay laakiin hadda ilaahay subxaana wa tacaala dhibaato ilaahay idin lama doonin walow shaa allaahu alla doonaa doonaawn ilaahay maba doonin wey lowdan waxaa lay xarfu imtinaac wujuudaa la yidhaha walow shaa allahu alla hadduu doonaw ilaahay laacnatakum allah waa idin mashaqay lahay oo waxa weeye mukhaaladada ayuu idinka xarimi lahay ina allaha allow dha ilaahay casiizun allihii qaalib weeye amarkiisa xakiimun fal suuban weeye ilahay wuxuu sancaynaayo marka ilaahay wax walba xikmad ayuu ku samaynayaao yadacu a fii maxallihi weeye shay walba ilaahay booskiisa ayuu dejinaya walaa tankixuu ayuu dha ilaahay ha guursanaw dha ilaahay almushrikaati naagaha mushrikaadka oo kaafiraadka ah xataa yuuminna intay ka rumaynayaan walaamatun amatun addoonowdha ilaahay addoontaasoo mu'minatun oo mu'minad ah ayaa khayrun ka khayr badan min mushrikatin naag mushrikada oo xura walow acjabadkumowdha ilaahay naagtaa mushrikadaa habiidin cajab geliso jamaalka ay leedahay iyo maalka ay qabto hadda marka waxa weeye waan sheegi doonaa axkaamteeda waa kusoo laabanaynaa walaa tankixuu ha u guurinowdha ilaahay almushrikiina nimanka mushrikiinta ahowdha ilaahay oo kufaarta ahowdha ilaahay almu'minaati ay ku qadira naagaha mu'minaadka ah oo muslimiinta ah xataa yu'minuu intay ka rumaynayaan mushrikiintaasu wala cabdun addoonow dha ilaahay addoonkaasoo mu'minun oo mu'min ah ayaa khayrun ka khayr badan min mushrikin mushrigow dha ilaahay walow acjabaku mushrigaasu haba idin geliyo maalka iyo jamaalka uu iska leeyahay ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay oo ahlu shirkigaahu yadcuuna dadka waxay u yeerayaan ila naari naaray u yeerayaan maxaa yeelay camalkii naar waajibinaayey ayay dadka u yeeraayaan marka munaasaxadoodu waxa weeye laayiq maahan wallaahu allana yadcuu waa yeerayaa lisaanka rusushiisa ayuu ugu yeerayaa dadka ilaljannati janno iyo walmakfirati dhaafid ilaahay subxaanahu watacaala dembigooda u dhaafo biidnihi ilaahay idankiisa iraadadiisa wayubayinu alla waa caddaynayaa aayaatihi aayadihiisawdha ilaahay linnaasi dadka ayuu caddaynayaa lacallahum inay dadku yatadakaruuna ay waansamaan ow dha ilaahay ayaddan hadda markaan wax yar dib ugu soo laabanno ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala asagoo la khidaabaaya mu'miniinta walaa tankixuu ha guursanow dha ilaahay almushrikaati naagaha kaafiraadkaa weeye laa tatasawajuu weye ayuha almuslimuun muslimiin hallow ha guursana almushrikaati naagaha kaafiraadka oo gaalada ha guursanow dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala marka hadda intaanan marka u geyn aayaddan macnaheeda ayadoo hadda macnaheediina sida hore aan ku wadna ay yihiin waxaa la yidhi saabunusuulkaa wuxuu ahay baa la yidhi nin saxaabada ka mid a ah ayaa waxaa la sheegay wuxuu jeclay baa la yidhi naag ayuu jeclay jaahiliyadiyaa la yidhi marka ninkaanu markau islaamaa la yidhi oo uu hijroodaa la yidhi weliba waa hijrooday baa la yidhi markaasuu madiine tegey mar labaad ayuu soo laabtay asagoo amuure dana kuwiisaa iskalow maka kusoo laabtaa la yidhi markuu maka kusoo laabtay ayaa waxaa layidhi naagti ayay is arkeen ba layidhi naagtina waa gaalad oo mushrikad weeye marka naagti waxa weeye waxay ku wada soco jireen shay faa faaxisho ah ayay waagii jaahiliyii ku soco jireenoo zinay ku wada soco jireen ba layidhi markii maka uu yimiday ayay naftiisa ka dalabtaa layidhi oo faaxishadii ayay ka raadisa ninkiina waa nin muslima markaasuu wuxuu dhahay ba layidhi qad xaala baynii wa bayna maa tadlibiina alislaamu waxaa kala teedow dhahay waxaad aniga iga dalbayso iyo anigaba xaaladayda iyo xaaladaada islaamkaa kala gudow dhahay oo waxa weeye islaamku zina ma ogola markaasay waxay dhahday baa layidhi fahallakay tiri markaa fi tasawuji bi walba may guursanaysaa hay tiri yaa layidhi markaasuu dhahay baa layidhi xataa asa'dina rasuulallah waxau dhahay kuma guursaayo laakiin waxa weeye waxaan idan soo weydiisanayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo haddii nabigu idma leh waa kaasaa marka nabiga calayhi salaatu wasalaam ayuu u sheegay baa la yidhi markuu u sheegay ayaa aayaddaanu soo degtaa la yidhi naagaha hadda marka waxa weeye oo mushrikaadka waxaa loola jeedaa wixii aan ahaynin kitaabiyaadka weye naagaha ahlu kitaabka insha allahu tacaala suuratu lmaa-ida ugu tegi doonaa ayada marka ilaahay wuxuu yihi subxaana wa tacaala walaa tankixu lmushrikaati ow ilaahay naagaha mushrikaadka ah guursanowdh ilaahay xataa yuuminna intii ay ka rumaynayaanowdh ilaahay wala amatun addoonowdh ilaahay mu'minatun oo mu'minada ayaa khayrun ka khayr badan min mushrikatin naag mushrikada howdha ilaahay oo gaalo ah waa sidays u nusuulku ahay weeye walow acjabadkum haba idin cajab geliso maalka iyo jamaalka ay leedahay waxaa kaloo la sheegay rag saxaabada naago gaalaha xoola haysta ayay inay guursadaan dambeyn iyagoo xoolaha u xilanaya markaasaan la yidhi walaa tankixu lmushrikiina nimanka mushrikiintaana ha u guurinow ilaahay oo kaafiraadkaa naagaha mu'minaadkaa weye marka hadda aayaddan ilaahay ha u guurinow ou leeyahy marka insha allahu tacaala casharkeenna kale ayaan ku bayaaninaynaa marka casharkeenna halkaas ayuu noo joogayaa wallahu subxaanahu wa aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu yasaluunaka can ilmaxiidi qul huwa adan faactazilu nnisaaa fi lmaxiidi walaa taqrabuuhuna xataa yadhurn faإida tadaharna faأtuuhuna min xaysu amarakum allahu ina allaha yuxibu الtawaabiina wayuxibu اlmutadahiriin nisaa'ukum xarsun lakum faatuu xarsakum anaa shi'tum qadimuu lianfusikum wاtaquu llaha wاclamuu anakum mulaaquuhu wabashir اlmu'miniin walaa tajcalu llaha curdata liaymaanikum an tabaruu watattaquu watuslixuu bayna annaasi wallahu samiicu caliim laa yu'aakhidkum allahu billagwi fii aymaanikum walaakin yu'aakhidkum bimaa kasabat quluubukum wallahu gafuurun xaliim bismi illaahi raxmaan iraxiim casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda laba boqol labaatan iyo labo ayuu ka bilaabanayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noogaga soo waramay nikaaxa naagaha mushrikaadka waxa weeye dadka mu'miniinta sida uu uga xaaraam ugaga yahay iyo waxaa weeye haweenka muuminaadka nimanka gaalada ahoo mushrikiinta inaysan nikaaxooda uusan u bannaanayn ayaa ilaahay subxaanahu watacaala noogaga soo warramay marka sidaan marka horeba aan sheegnay aayaddii hadda waxaa weeye casharkeenna ugu dambaysay xoogaa tafsiila ayaan ugu laabanaynaa sidaas ayaa markaa noogu dhimeeday marka hadda ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa watacaala waxau dhahay ilaahay walaa tankixu lmushrikiina w dha ilaahay nimanka mushrikiinta ahow dha ilaahay ha u guurinow dha ilaahay waxa weeye oo ka kufaartaa weeye almu'minaati yaa ku qadira naagaha mu'minaadkaa marka markii hore ilaahay wuxuu yidhi ha guursana ayuu dhahay ilaahay raggiina muslimiinta ahow naagaha mushrikaadka ahow dha ilaahay haddana aayaddan waxa weeye waxaa la leeyahay ilaahay wuxuu leeyahay ha u guurina ayuu dhahay taas waxaa laga qaadanayaa haweenku waxa weeye inaysan ayagu aysan wax guursa karin inaysan ayagu waxa weeye aqad ayagu ay isaqdaan aysan la baashiri karin ayaa laga qaadanayaa maxaa yeele ragga ayaga ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala ha guursana ayuu dhahay haweenkana ilaahay wuxuu yidhi ha u guurina ayuu dhahay marka naagaha in macnaha weli ay doonayaan oo walaayo lagu nikaaxinaayo ayaa laga qaadanayaa marka hadda axkaamta noocaasa khilaafyaasha ka jira haddii ilaahay yidhaahdo suuratunisaa iyo meelahaasaan ugu sii tegi doonaa waxa weeye naag naagta sayibada ah ayaa imaamu abu xaniifa wuxuu qabaa inay ayadu caqadkeeda la baashiri karto iscaqdi karto laakiin waxa weeye wax kaloo a'immada ah ma qabaan maxaa yeele axaadiis fara badan ayaa ku soo aroortay maxaa yeele nabigeenu wuxuu calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiixa laa tusawiju lmar'atu almar'ata wala almar'atu nafsahaa naagu naag ma nikaaxi kartow dhahay nafteedana ma nikaaxi kartow dhahay marka hadde laa nikaaxa ilaa biweliyin washaahiday cadlina waa jirtaa oo naagta waxa weeye weli baa la doonayaa naagu iyadu nikaaxeeda lama baashiri karto hadday sayibo ay tahay waxay iska leedahay idanka oo idan la-aanteeda lama nikaaxi karo bikra hadday tahana haddee weligeeda mujbirka ahay oo aabbihii ambas haddii aabbaha la waaya jadki ayaa ijbaari kara wax kaloo ayadaa ijbaari kara ma jiraan sidaasna insha allahu tacaala tafsiirkeeda waa ku tegi doonaa marka hadda ilaahay wuxuu yihi naagaha mu'miniinta oo naagaha mu'minaadka ah u guurina nimanka mushrikiinta hadda mushrikiintan ayagu waxa weeye ahlu kitaab iyo keyrkood ma laha naagta muslimadda nin gaala marnaba u bannaanaa mayso ninkaanu ha ahaado ahlu kitaab ha ahaado amase keyrkiisa ahaado naag muslimada waxa weeye gaal marnaba ma guursa karayso laakiin ragga iyaga waxaa loo baneeyey naagaha kitaabiyaadka haddii shuruud oo markaasi muqarar ku ah kutubulfiqi la helo inay guusa karayaan waxa loo yeelaayana waxay tahay baa la yidhi ragga waxaa weeye ayaga caqligooda iyo qiyaadadooda ayaa xoog lahoo naagihii ayagaa hogaaminaya marka waxaa weeye naagahan mushrikaadka oo waxa weeye ahlu kitaabka ayagu inay soo leexiyaan ayaa suurtagala baa la yidhi haddii kalentood ayaga ma leexi karayaan laakiin naag hadday qiyaadadeeda ay maaragtay nin gaala u dhiibato ilaan ayaga maaragta waa la hogaaminayaahe waxa weeye gaalki waxa weye inuu gaalnimo u jiido ayaa dhici karaysa ilaan ayadu qiyaadada iskama lehe marka sidaas ayaa bataatanba naagta muslimaddaa inay nin gaala guursato ayaa looga xarimay naagti hadda waxa weeye nin gaala waa qabyaa la leeyahay hadda waxa weeye zinay uun kula joogtaa mooyaane wax markaasi qabin la yidhaha nikaax ka ansaxaya ma jirto marka ilaahay walaa tankixu lmushrikiina u ilaahay nimanka mushrikiinta ah u guurin naagaha mu'minaadkaa xataa yu'minuu intay ka rumaynayaan wala cabdun addoonow dha ilaahay mu'minun oo mu'mina ayaa khayrun ka khayr badan min mushrikin nin mushrig ahow dha ilaahay walow acjabaku mushrigaasu haba idin cajabgeliyo maalka iyo waxaa weeye jamaalka uu leeyahay haba idin cajabgeliye weye maxaa yeelow dha ilaahay ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay oo ahlu shirkiga ahu yadcuuna dadka waxay ugu yeerayaan ila naari naari ugu yeerayaan maxaa yeela camal oo waajibiya naar ayay maaragtay ugu yeerayaan marka munaakaxadoodu laa'iq ma ahan baa leeyihi wallaahu allana yadcuu waa ugu yeerayaa calaa lisaani rusulihi ila aljannati janno ayuu ugu yeerayaa iyo walmakfirati makfiro oo camal janno waajibiya ayaa ilaahay addoominkiisa ugu yeerayaa biidnihi ilahay idankiisa iraadadiisa marka waxaa waajib noqonaysaa leeyahay in alla la ajiibo oo ilaahay owniyadiisa mu'minaadkaa la guursado ayaa markaasaa waajib noqonaysa layskana daayo maaragtay aa kufaarta weeye wa yubayinu alla waa caddaynayaa aayaatii aayaadkiisaw dha ilaahay linnaasi dadka lacallahum inay dadku yatadakaruuna ay waansamaan aayadaha ilaahay waxaa la caddaynaya axkaamtaas waxaa loo baahan yahay in lagu waano qaato ayaa la doonayaa wayasaluunaka waxay kaa su'aalayaan aalayaan buu dha ilaahay can ilmaxiidi xaylkiiyay kaa su'aalayaan qul waxaa u tira hawda ilaahay huwa xaylku adan qurun weeye ee factasiluu ka dheeraada annisaaa haweenka ka dheeraada oo wadigooda iska daaya filmaxiili xaylka waqtigiisa ama makaankiisa walaa taqrabuuhunna ha u dhowaanow ilaahay oo jimaaca ugu tegina xataa yadhurna intay ka daahir noqonayaan fa idaa waqtigii tadaharna ay daahir noqdaan fa'tuuhunna u imaadowdha ilaahay oo jimaaca ugu imaada min xaysu meeshiina uga imaada amarakumullahu ilaahay idin amray in allaha allowdha ilaahay yuxibbu waa jecel yahay oo waa sawaabinayaa altawaabiina kuwa toobakeenka badanne wa yuxibu alla waa jecel yahay almutadahiriina kuwa isdhahiridda badanne aayadda iyadana meeshaan aynu ka gelayna waxaa looga warramayaa qayb oo ka mid a axkaamul xayl ka mid a gaar ahaan waxaa weeye xaylka maarkay naagtu ay xaailada ay tahay waxa weeye mucaamaladeeda oo khaasatan jimaaca inuu xaaraan yahay ayaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga warramayaa marka hadda ilaahay wuxuu yidhi wayas'aluunaka waxay kaa su-aalayaan saa'irkan wuxuu ahay baa layidhi nin la dhihi jiray abudaxdaax la dhihi jiray iyo jamaaco kale oo saxaabada kamid ahaa layidhi sababta arrintan keentana waxay ahayd baa layidhi yahuud waxaa la sheegay naagahooda way ka dheeraa jireen baa layidhi markay xaylka qabaana layidhi oo waxa weeye guriga dhan ayay ka fogaa jireen naaftu ay degan tahay xaylka qabta weeye marka guri lama seexo jirin baa layidhi ninka yahuudiga yahuudigaah naag xaa'ilaa weeye xataa waxaa layidhi wax markaasi waxaa weeye xataa dacaamkeeda ay karinayso iyo waxa ay samaynayso wax xaajaa kama uusan yeelo jirin ba layidhi marka waxaa la yidhi jaahiliyadii carabta ayaa ayaguna ku daydeen ba layidhi nimanka nasaare la yidhaahdo ayagu sidaas way khilaafsaneen khilaafsanaayeen la yidhi saa ayagu way khilaafsanaayeen oo ayagu waxaa la yidhi naag xayl qabta iyo naag kale ma kala saari jirin ba layidhi marka ilaahay wa watacaala sharcigeenna wuxuu ku caddaynayaa arrintaasi dhexdhexaada ayaa sharcigeenna ilaahay ku caddaynayaa oo tii yahuuddana aan raacsanaynin tii nasaaradana aan raacsanayn markaasuu dha ilaahay xaylka markay kaa su'aalaan yas'aluunaka wayas'aluunaka waxay kaa su-aalayaan ow ilaahay can ilmaxiidi xaylki kaa su-aalayaan hadda maxiidkan baa laga wadaa ama makaankiisaa laga wadaa macnaha waxay ku leeyihiin maadaa yufcalu binnisaa'i fiihi naagaha maxaa lagu samaynayaa markay xayl qabaan hadda maxiilkan xaylkana waa loola jeedaa makaankana waa dhici kartaa maxaa yeele maxiilku waa masder miimi yahaa layidhi masderkuna markuu mimi noqdo waxaa la yidhaha yasluxu lizamaani walmakaani weye zamin iyo makaanba markaas waa usuu badaa makaankiisa haddii la yidhaahdana waxa weeye waxa weeye markaasi oo makaankiisaa la dhihi karaa ama waxaa la dhihi karaa waxaa weeye zaminka ay xaylka qabto marka hadda maxiilkaas waxa weeye waa sidaa horuu sheegnay waxa weeye maaragtay waa masder mimiya oo yasluxu lizamaani walmakaani ah weye oo marka leey yasaluunaka cani ilmaxiili makaanul xaylkana waa dhihi karaa xaylkana waa dhihi karaa labada waa lagu idlaaqaa weye xaylku waxa weye luqada asaylaan ayaa la yidhaah oo waxay dhihi jireen carabtu xaadal waadi idaa saala weye waadigi waa xaylay markii macnaha uu socdo biyo maraan isdilaaxana hadda waxa weeye waa dam amba waa sufro weeye ama waa kufro weeye oo markaasi qubulka ka soo baxaaya naagta waxa weeye caadadeeda maaragtay gaartay huwalkeeda ka soo baxaaya ayadoo waxa weeye xaalatu sixana ku suganoon waxa weeye jiro aan qabin weye marka haddii maaragtay dam waayo la yidhaha waxaa ku baxaya alqasatu lbaydaa ayaa ku baxaysa waa calaamatu duhri taasi weye sida xadiisu caaisha u ahay weye ee nafsulxayl maha weye marka hadda naagahana waxa weeye naag oo markaasi ayada gaarta ayaa la rabaa wixii markaasi sagaal sano wixii markaas naagt markay dhamaystay wixii ka dambeeya ayaa loola jeedaa weye xayrkuna waxa weeye markaasi intuu naga haynaayo intaas ilaa maaragtayaa sanad ya-si ay ka gaarayso ayaa maaragtay yaa la yidhaahdaa marka waxaa la yidhi wixii markaasi bayna alitnaa isnaa cashara waalkhamsiina sana laba iyo toban ilaa konton sana wixii u dhexeeya waxaa la leeyahay naagtii wixii lagu arko waa xayl dhaba ayaa leeyihi amase waxa weeye sagaal sana wixii ka dambeeya laakiin waxaay culimmadu yidhahdeen sagaal sana wixii ka dambeeya waxaad dhihi karta waxaan xeel ahayn laakiin xeel shabaha inay kusoo diriyaan laakiin sida raajixa waxa weye sagaal sano ilaa konton sano inta udhaxaysa wixii lagu arka xeel waayo liyi markaas konton wixii ka sarreeya ilaa lixda maa la layidhi ayagana waxa weeye waxaa loola noqonayaa dadka markaasi waxa weeye khibrada ulaha loola noqonayaa marka sidaasaa la leeyahay marka sanulyasiga meesha uu waxa uu noqonaayo iyo kulli waa ku tegi doonaa haddii ilaah yidhaahdo laakiin hadda xeelka ayaanu ka warramaynaa marka xaylkay kaa su-aalaya muu dha ilaahi subxaana wa tacaala qul waxaa u tira hawdha ilaahay huwa xaylku adan qurun weeye waa qidar weeye amase maxalkiisa ayaa loola jeedaa ama isaga ayaa qurum hawdha ilaahay qul waxaa u tiraahdaa huwa xaylku adan qurun weeye waa qurun u dheh saasuu dhah ilaahi subxaana wa tacaala ee factaziluu ka dheeraada annisaaa haweenka ka dheeraada ka dheeraadaanaado tii yahuuddoo kala maahan factazilu nisaa haweenka ka dheeraadow dhah ilaahay waxaa loola jeedaa wadigooda ka dheeraada weeye inaad wadisaan ka dheeraada filmaxiidi xaylka waktigiisa ama xaylka markaasi makaankiisa maxaa maxiilkan waa sidaan horuu soo sheegnay filmaxiidi yowma ilaahi subxaanahu wa tacaala xaylka waktigiisa ka dheeraada weye ah. marka hadda aayaddaa markay soo degtay factazilu nisaai qaybtaanaa la yidhi waxaa weeye bacdu saxaaba waxay u fahmeen ba la yidhi ictizaalkaanu inuu mutlaq uu yahay xataa maskanka in looga dheeraanayo markaasaa qolooyin reer baadiyahay waxay yidhaahdeen yaa rasuulallaahi albardu shadiidun wasiyaabu qaliilatun rasuul allow qabowgu maaragtay waa daran yahay dharkuna waa yar yahay fa in aasarnaahunna haddaan haweenka dharka aan u doorno amase waxay ka wadaan haddaan haweenka u doorno guriga ayaga haddaan ugaga tagno oo annagu bannaanka seexanno halaka saa'iru ahlilbeyrim ahlubeytka intiis kala halaagsamaysa haddii naagta xaa'iladaas guriga loo dhaafo oo dadka intiisa kale banaanka ay seexdaan waxa weeye dadkiiyaa halaagsamaayo maxaa yeele qabow daran ayaa jira haddii waxa weeye annagu aan dooranay gurigine oo naagti xaylka qabtay banaanka la seexiyane ayadiyaa halaagsamaysa markaasuu nabigu waxau dhahay alayhi salatu salaam ayaa layidhi inamaa umirtum waxaa laydin amray an tactaziluu majaami mujaamacatahunna waxaa ilaahay idin amray inaad jimaacooda ka dheeraataan mahay arrintu saas maha weeye walam tu'maruu biikhraajihinna min albuyuud weeye mana laydin farin inaad guryaha ka bixisaan sida dadka cajamta oo kale marka waxaa la yidhi naagta xaa'idadaa wadigeedu waa xaaraan farjiga laga wadiyo ijmaac ayaa lagu yahaa layidhi marka waxaa la yidhi tayladeed lagu macaansadaa la yidhi bimaa bayna surati wa rugbati waxaa la yidhi haddii isaar uu maaragtay uu ka sokeeyaa la yidhi khilaaf baa ku jiraa la yidhi laakiin wixii intaas ka soo haro oo saa'iruljasada jaa-is waa la ijmaac saasaa lagu yahaa layidhi maxaa yeele xadiis annagu waxau dhahay alxaa'idu tashuddu isaaraha naagta xeylka qabte hoosguntigeeda ama maradeeday xiraysaa wa sha'nuka biaclaaha weeye inta isaarka laga xigto weeye oo maa bayna surati wa rugbati ayay xiraysaa inta kale ayaa sha'nigaagu way kaaga bannaan tahay ayuu dhahay nabigu calayhi isalaatu wasalaam marka ilahay wuxuu yidhi factaziru nisaa naagaha ka dheeraada filmaxiidi xaylkowdha ilaahay walaa taqrabuhunna ha u dhowaana xataa yadhurna intay ka daahir noqonayaan xataa yadhurna waxaa laga wadahaa yidhi intay ka qubaysanayaan markii xaylku uu ka go sidaasay noqonaysaa layidhi maxaa yeele dhahaaro waxaa lagu tilmaami karaa waxa weeye in dhahaaro kaamila la yimaado oo qofku waxa weeye shaygii xataa waxa weeye xadaska ahay xadasul asqar iyo xadasul akbarba intaas inuu ka dhahaaro qaato marka hadda waxaa loola jeedaa xadaskul oo xaylki ahay markay ka dhahaaro qaataan weye biyo ay ku dhahaaro qaataan haddii biyo la helaayo saasaa loola jeedaa weye haddii laakiin biyo la waayo tayamum ayaa markaasay la imaanayaan maqaamkii biyaha weeye naagta in loo dhowaadana ma banaanaa layidhi intii waxa weeye maaragtay xaylku uu ka go- kabacdi naagta in loo dhowaada ma banaana marka xaylku ka go- kabacdi ilaa waxa weeye markaasi wa qabla dhuhri intay ka dhahaaro qaaday xaylki waa ka go-ay hadday xaylka ka go-ay loo ma karo ilaa ay ka dhahaaro qaado iska qubaysanaysa weye saas waxaa qaba aimada saddexdahaa qaba imaamuna ashaafici imaamu maaliki imaamu axmed ibnu xambal weeye abu xaniifa isagu wuxuu baneeyaa la yidhi markii xaylku uu ka go'o waxa weeye muddo oo asarulxaylana ay tagto asaga asarulxayl agtiisa waxa weeye toban maalmood waaye waxa weeye waa loo tegi karaa uu leeyahy laakiin haddii uu go-ow dhahay qabla mudliyi agsarihi weeye agsarulxayl intuusan go-in ka hor hadduu maaragtaya agsarulxayl agsarulxayl isaga agtiisa waa tuban saan sheegnay intaan agsarulxayl waktigiisa uusan tegin ka hor haddii maaratay xaylka oo go-o ma banaano u in loo dhawaado ilaa qubays maahayne macnaha wuxuu ka wadaa toban maalmood naagtii waxa weeye hadday joogto oy markaasi waxa weeye caado ay soo qabtay caadadii ka go iyadoon qubaysanaa loo tegi kara haw leeyahy laakiin toban maalmood ka hor haddii xaylku uga go-o iyadoon qubaysan looma tegi kara u leeyahy laakiin calaa ayati xaal ilaahay wuxuu caddaynayaa oo xaqiiqo ah loona badan yahay oo raajixa naagtu intay ka qubaysanayso inaan loo tegi karin oo ilaa ay ka qubaysanayso waxa weeye markaasi waxaa saaran markaasi xaaraannimadi ayaa saaran naaftu ilaa ay ka qubaysanayso looma tigi karo markaasuu dha ilaahay fa idaa tadaharna markay daahir noqdaan fa'tuuhunna u imaadow dha ilaahay haweenkii oo jimaac ula imaadaa loola jeedaa fa'tuuhunna u imaadow dha ilaahay min xaysu meeshiina uga imaada amarakumullahu ilaahay idin amray meeshi ilaahay idin amra uga imaada weeye oo waxaa loola jeedaa meesha ilaahayna amray waa qubulkaa loola jeedaa meelaan qubulka ahayna u gudbina ayaa leeyahay ah, marka hadda qubulka markii la yidhi waxay culummadu ka qaateen xaaraam inay tahay markaasi haweenka in markaasi adbaarta ama dabada in laga wadiyo inay xaaraan taha weye maxaa yeele meeshaasu maxalu zarci ma aha weeye nikaaxa xigmada laga leeyahana waxaa weeye in owlaad la helo weeye shahwadana waxaa weeye wasiiro ayaa laga dhigay marka waxa weeye shahwada haweenka ayaa acdamu weyn baa la yidhi markaas maxaa yeelay lianna mashaqata nasliya lialin acdamu wey min arijaali marka haddana waxaa la yidhi waxaa laga yeelaa layidhi shahwada haweenka mid acdam ahaa laga yeelaa layidhi maxaa yeela dhibaatada waxaa weeye ubadka loo qabo oy haweenku u qabaan waxay ka weyn tahay midda raggu ay u qabaan baa layidhi marka naagaha ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa markaasi ilaahay tasliic ugaga dhigay oo markaa si lagu sasabay baa layidhi mashaqadaas weeye ah, bicadami shahwati weeye markaas in markaasi waxa weeye shahwadooda ayaga la weyneeyo ayaa markaasaa waxa weeye ayaa tasliya looga dhigaa layidhi marka ilaahay wuxuu yidhi subxaana watacaala tacaala fa'tuuhunna u imaadowdha ilaahay min xaysu meeshii amarakum ullahu ilahay idin amray in allaha allowdha ilaahay yuxibbu waa jecel yahay oo waa sawaabinayaa waana karaamaynayaa attawaabiina kuwa tawbakeenka badan ahod ilaahay oo dunuubta ka tawba keena wa yuxibu alla waa jecel yahay almutadahiriina kuwa isdahiridda badanne oo waxyaabaha aqdaarta iska dahira iyo nijaasow dha ilaahay nisaa'ukum haweenkiin iyow dheh ilaahay xarsun beer ayay lakum idinka idin yihiin hadda ilahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala faidaa tadaharna fa'tuuhunna min xaysu amarakum ullahu ayuu dhah marka haweentu waxaa weeye waxay u tahay zawjkeeda ayaa ilaahay ka warramaya nisaa'ukum haweenkiin yowdh ilaahay xarsun beer ayay lakum idinka idin yihiin macnaha waxaa laga wadaa macalla sharcikum alwaad weeye maxalkii waxa weeye weladka aad ka beeranayseen weeye fa'tuu u imaadowdh ilaahay xarsakum beertiina u imaada oo maxalka aad owlaadda ka beeranaysaan u imaada kaasuna waxa weeye waa qubulkaa leeyahay fa'tuu xarsakumowdh ilaahay beertiina u imaada weye waa qubulkaa loola jeedaa annii shi'tum ood ilaahay kayfa shi'tum sida aad doonaysaan kayfiye kastoo aad doonaysaan qubulka ugu imaadow dha ilaahay kayfiyooyinkaas marka waxa weeye marba haddii qubulka ay tahay waxa weeye kayfiye kasta oo loogu tago ayaa bannaan ayaa la yidhi oo waxa weeye qiyaam iyadoo maaragtay qiyaama iyo iyadoo qucuuda iyadoo istaaga iyadoo fadhiya ayaa loola jeedaa ha la yidhi iyo ildijaac weeye iyadoo la jiifo iyo ayadoo iqbaala iyo ayadoo idbaara ayaa loola jeeda ha la yidhi intaasoo dhan marba haddii waxa weeye qubul kaba ay tahay oo meel kale loo gudbaynin intaas way ku bannaan taha layidhi fa jimaacuhaa ayay maaragtay culimmadu yidhahdeen min jihati duburiha waa bannaan taha layidhi laakiin waxaa la rabaa farjiga inay ahaato weye marka hadda sidaas ayaa leeyahay ilaahay wuxuu yihi subxaanau watacaala saasbaxarsakum anaa shi'tum ou dha ilaahay beertiina sidaad doontaan ugu imaada ayuu dhah ilaahay subxaana watacaala waxaa haddana la radinaya ahaa layidhi yahuud ayaa la radinayaa oo yahuudaha waxay dhaheenaa layidhi man ataa imra'atahu haweentiisa qofka u yimaada fii qubulihaa qubulkeeda uga yimaada hase yeeshee min jihati duunihaa duburkeeda jihadiisa ugaga yimaada jaaal waladu axwala ah, yidhaahdeen weladka ilmaha ay dhalayso anug oo markaas axwala ah oo ilwalliijiyaa ayay dhalaysa hay yidhaahdeen beentaasay sheegeen weeye markaas oo waxay dhalaysaa inaa canug axwala ah oo ilwalliijiyaa waxyaabahaasay dhalaysahay dheheen laakiin marka taasaa ilahay ku radiyo ilahay wuxuu yihi fa'tuu xasakum anaa shi'tum ow dha ilaahay waqadimuu hormariyow dha ilaahay naftiinani waqadimuu hor mariya lianfusikum naftiina waxaa ku qadiran alcamala saalixa camal suuban camal saalixa naftiina u hormariya waxa weeye tasmiyo in lala yimaado cinda aljimaac weeye in bisinka ilaahay lagu bilaabo ayaa la rabaa oo waxaa la rabaa in la yidhaaho sunna ah bismi illaahi raxmaan raxiim allaahuma jannibna ashaydaana wajanib shaydaana maa rasaqtana ilaahu shaydaanka naga dheeray waxaad nugu arsuqaysanay ilaahu shaydaanka ka dheeray xadiisaa waxau ahay fa inahu idaa facala daalika xadiisaa macnuhu saasay haddou sidaa sameeyo xufida alwaladu min ashaydaani weladkaa shaydaanka waa laga xifdinaya wa kutiba lahu bicadadi anfaasihi weladkaas neeftiisa cadadkeeda ayaana loo qorayaa iyo wa anfaasi owlaadihi owlaadiisa oo xasanaad ilaa yowmi alqiyaamati marka waqadimuu lianfusikum saas ayaa loo baahan yahay maxaa yeele shaydaanka dikriga ilaahay ayuu ka cararaa haddii waxaa waaye zawjadii loo tago ayadoon dikri ilaahay lala imaanin waxaa imaakanaysa meeshaas shaydaan inuu ka faa'iidaysto oo owlaadi oo wax ka dhalo maxaa yeele waxaan ku tegi doonaa ilaahay hadduu yidhaahdo suuradaha soo socda ilahay wuxuu dhihi doonaa wastafsid man istatacta minhum bisawtika waajib calayhim bikhaylika wa rajalika wa shaarikum fi lamwaali walawlaadi meeshaasaanse ku bayaani doonaa marka ilaahay wuxuu yihi waqadimuu lianfusikumu ow naftiina hormay camal saalix wattaqullaaha ilaahay ka cabsadow dha ilaahay alla amarkiisa iyo nahyigiisa uga cabsada waclamuu ogaadow dha ilaahay mu'miniinow annakum idinku mulaaquuhu alla inaad la kulmaysaan oo baxsi aad kula kulmaysaan allana uu idin jaasinaayo wa bashir u bishaareew dha ilaahay sayidka maxamedka ahow almu'miniina mu'miniinta u bishaaray waxaa weeye kuwa ilaahay ka baqa janna ugu bishaaray ayuu dha ilaahay walaa tajcalullaha allaha ka yeelinow dha ilaahay curlatanow dha ilaahay cillo oo maanica ah liaymaanikum daariyaalkiina ha uga yeedhinow dha ilaahay an tabaruu lianlaa tabaruu inaydaan baarinimo falina oo watattaquu alla aydaan ka cabsana oo watuslixuu aydaan hagaajina baynannaasi dadka dhexdooda wallaahu alla samiicun allay maqlaayo weeye aqwaashiina caliimun allay ku cimilo weeye axwaashiinaw dha ilaahay aayaddan hadda intaanan macnayeeda u gelin sabab nusuulkeeda wuxuu ahay baa la yidhi waxaa la yidhi cabdullaahi ibnu rawaaxata saxaabiga la yidhaahdo ayaa isaga iyo nin waxaa la yidhi maaragtay nin waxaa weeye markaasi waxaa la yidhi walaashiis qabaa la yidhi isaga iyo maaragtay nin walaashiis qabay ninkaas waxaa la dhihi jiraa la yidhi nucmaan ibnu bashiir weeye saxaabi u ahay ayaa wax dhex mareen ba la yidhi markaasu wuxuu ku dhaartay ba la yidhi inuusan xiriirin weligiis markaasaa ayaddan soo degtaa la yidhi culamada qaar waxay yidhahdeen waxay ku soo degtay abubakar sidiiq markuu ku dhaartay ninkii la dhihi jira mas masdax ibnu asaasata markuu ku dhaartay inuusan waxba siinaynin masdax markuu ka hadlay ifkiga caaisho lagu samaynayo haddii ilaahay yidhahdo suuratu nuur ayaa ugu tegi doonaa marka ilaahay wuxuu yidhi subxaanau watacaala walaa tajcalullaaha allaha uga yeerinow dha ilaahay waxaa laga wadaa dhaar alla aad ku dhaarataan curlatanow dha ilaahay dadab dadab wax macnaha dadab oo ku gudban amase cillo oo maanica liaymaanikum dhaaryaalkiinow dha ilaahay macnaha waxaa laga wadaa shay wacnaha inaad ka dhaaratiin ood waxaas ma samaynaya eensada ilahi noo sheegaayo curlatan curlatanowdha ilaahay cillo maanicaha ka yeelina allow dhahay ina alla ku dhaarataan liimaanikum dhaaryaalkiini walaa tajcalullaha allaha ka yeelina weye ay ilxalfu bihi weye alla lagu dhaarto curlatan cilla oo maanicah liimaanikum dhaaryaalkiina oo masalanba waxa weeye dhaar inaad badisaan alla aad ku dhaaranaysiin ood ugu dhaaranaysiinne an tabaruu laa a lagu qadirayaa lianlaa tabaruu inaydaan baarinimo falina wax ixsaana idaanan samayna watataquu alla idaan ka cabsanina marka dhaartaas waxa weeye waa karaahi baa leeyihi waxaana la sunneeyaa in dhaartaas la guriyo oo laga kafaaro guto sida xadiiska nabigu ahay calayhi salaatu wasalaam oo birigii la sameeyo wixii lamid ahay weye oo daacadi ah weeye oo wa tuslixuu aada hagaajisaanow dha ilaahay bayna naasi dadka dhexdooda waxa weeye arrintaas dhaar ha ku gudbinow dhah ilaahay subxaanahu wa tacaala bal waxa weeye shaygaas wanaaggaa la imaada haddii aad dhaarateena dhaarta ka kafaara guta weye waa sidaasa sabnusuulku ahay weye wallaahu allow dha ilaahay samiicun alih maqlahay weeye aqwaashiina caliimun alih ku cilmila weeye axwaashiina dha ilaahay hadda markii dhaartii sidaas la yidhi ilaahay subxaana wa dhaarta waxaa weeye waxay u qaysamaysaa dhaar oo markaasi waxaa weeye caziimaa iyo mid maaragtay la yidhah laqulyamiin la yidhaahdo dhaarahaasaa hadda ilaahay subxaana watacaala tacaala ayagana nooga warramaya ilaahay wuxuu yidhi laa yu'aakidukum ullahu alla idiin qaban maayow dha ilaahay bilaqwi laaqigiyow dha ilaahay oo fii aymaanikum dhaariyaalkiin ahaaday dhaarta laqwigaa ilaahay idiin qaban maayo laa yu yu'aakidukum ullaahu alla idiin qaban maayow dha ilaahay bilaqwi laaqigi alkaa'ini oo ahaaday isoo qadiro fii aymaanikum dhaaryaalkiina maxaa loola jeedaa laqwulyamiinku waxaa la yidhi maa yasbuqu ilayhi lisaan weeye waxa carabka uu dhaqaayo weeye min gayri qasdin xalif iyadoo dhaar loola qasdayn maxaa dadka waxaad arkaysaa lisaankiisa u marmar dhaarta u sabqinayo masalan wuxuu leeyahay la saas maaha wallahi aan ku dhaartay wa balaa saas weye wallahi saasuu leeyahay taas waxaa weeye markaasi laguma dimbaabayo kafaarana markaasi ka laazimi mayso hase yeeshee ilahi wuxuu yihi walaakin kalkeeda yu'aakidukum alla wuxuu idin qabanayaa bimaakii kasabad ay kasbatay quluubukum laabtiin walaakin kalkeeda yu'aakidukum alla wuxuu idin qabanayaa bimaa kasabad waxay kasbatay quluubukum laabtiin weye waxaa laga wadaa wixii markaa qalbigiina ugu qasday oo daar ahaan ula qasadeen markii waxa weeye aad jibisaan taasaa laydiin qabanaya oo waxa weeye kafaaro idinka doonaysa wallaahu alla kafuurun allihii dhaafo weeye wixii la qudihoo dhacay xaliimun ilaahay waa mid dulqaad badan oo cuquubada ilaahay waa ka akhiraya qofka mutaystay ilahay cuquubada waa ka akhiraya marka ilahay wuxuu yihi alla waa idiin qabanayaa wixii quluubtiinay u qasada weye saasuu dhahay ilaahi subxaana wa tacaala waa wixii markaasi waxa weeye qasad loo yiri weye ah, marka taas ayaa la leeyahay markaasi waa laysu qabanayaa haddii la sameeyo markaasi taasu dhaalay noqonaysaa haddii la jebiyene waxaa markaasi waxa weeye waxaa ka laazimaya kafaaro weeye culummadu marka waxay isu khilaafeen laqwiga weeye imaamuna ashaafici waxau dhahay huwa maa sabaqa ilayhi lisaanu dhahay laqwiga waxaa la yidhaha wixii lisaanku u sabqiyo min kayri qasdi caqdilyamiin weeye dhaar la guntay idoon loola jeedin dembi ma laha kafaarana ma laha abu xaniifa waxau dhahay iyo maamaliki waa inuu dhaartaa calaa maa yactaqidu weye wuxuu ictiqaadina uu ku dhaartaa marka wixii khilaafkooda ay u caddaadaan haddana marka furuucda iyo axkaamta ayaa tafaasiil badan ee laga helayaa oo markaasi sidaas ayaa maaragtay axkaamta ayaa waxyaaba badan oo tafaasiila looga helayaa halkaas ayaana loola noqonaya kafaaradana waxaa weeye dhaarta maaragtay kafaaratulyamiinna insha allahu tacaala waxaan ugu tegi doonaa suuratulmaa'ida marka waxaa weeye casharkeenna intaas ayuu ku eg yahay wallahu subxaanahu wa watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu